bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wsl اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamed wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigii sideedaad kitaabkii dafci iham اlاضطiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama mxamedi اlamin الshinqiiti caleyh raxmat اllah waxaan kusoo jirnay aayaadkii uu sheekhu isku waafajinayay shuhadada oo la yidhi mayna dhimanin hadhihina way dhinteen iyo shuhadada cid ka fadli badan oo haddana ilaahay ku sheegay inuu geeriyooday oo nebigaa sal alla alay wasalam aayaadkaasa laga soo hadlayay kadibna sheekhu wuxuu galay tafaasiil ku saabsan ruuxda iyo jidhka markuu dhinto kadib xidhiirka la leedahay iyo howlahaas ku jiray waxaan soo gaarnay marka qaala alcalaamatu bnu lqayim raximah llahu tacaala fi kitaabi ruuxi maa nasuhu qaala wuxuu yidhi alcalaamatu bnu lqayim raximah llahu tacaala fi kitaabi ruux kitaabkiisa wuxuu ku yidhi maa nasuhu kitaabu ruux waa kitaab ka mida kutubta ibn lqayim caleyh raxmat ullah oo kaga hadlo ruuxda iyo wixii ku saabsan waxaa la yidhahdaa kutubtii sida ka muuqata kutubtii sakariya marka laysu fiiriyo isaga usluubkii ibnulqayim oo inta badan lagu yaqaanay inuu taxqiijiyo wuu ka yara duwanyaa la yidhahdaa oo saas daraaddeed qaarku waxay dhahdaan bilowgiisii hore kutubtu alifay buu ka mid yahay saas badan wax badan baa ku jira ayb wuxuu yidhi marka wamacluumun buu yidhi bidaruura macluumun wax la ogyahay bidaruura waxaa lagu ogyahay ana jasadahu sal alla alay wasalam nabiga jidhkiisu fi lardi dhulka dhexdiisa xaal uu ku sugan yahay tariyun inuu yahay mid sidiisii ah ariga ah, cusub inuu yahay mudaran oo quruxsan almuaru waxaa la yidhahdaa bimacna aljamiil baa laga wadaa arigana waxa weeyaan waa shayga cusub oon duugoobin waay waqad sa'alahu waxay weydiiyeen asaxaabatu saxaabadu waxay weydiiyeen kayfa sideebaa tucradu lagugu bandhigi salaatunaa salliganaga calayka korkaaga ayib walxaal qad aramta aada baaliyowday haddiiba lafahaagii iyo jidhkaagii baadiyoobo baaba'ay oo adiga leh salaad salaamtiinna la ii soo bandhigayaae seebaa salliganag iyo salaamtanada lagugu soo bandhigaya waa baaba'day ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam ina allaha alle xarama waa xaaraam yeelay cala alardi dhulka korkiisa wuxuu ka xaaraam yeelay an taakula inuu cunto ajsaada alambiyaa nebiyada jidharhkooda bimacnaa ma cunaysa waay sida subaaqkuwi xadiidka waa soo marnay takhriijkiisa iyo cidda warisa waxyar ka hor baynu ka soo hadalnay darsigii hore walow lam yakun jasaduhu hadduusan ahaan lahayn jirkiisu fii dariixihi qabrigiisa dhexdiisa hadduusan ahaan lahayn jirkiisuna lamaa ajaaba muusan ku jawaabeen bi hada aljawaab jawaabtaa muusan ku jawaabeen yacni jawaabta ah ina allaha xarama cala alardi an taakula ajsaad alanbiyaa oo uu su-aashii kaga jawaabay baa waxaa ku cad inuu nebiga jidhkiisu qabriga ku jiro ayb walow lam yakun jasaduhu fii dariixihi dariix waa qabriga lamaa ajaaba muusan ku jawaabin bi hada aljawaab waqad saxa waxaa ka asaxay canhu sal alla alay wasalam ana allaha alle wakala inuu u wakiishay biqabrihi qabrigiisa malaa'ikatan inuu u xilsaaray malaa'ikaasoo yubliquunahu oo ma yuballiquunahu gaadhsiinaya can ummati ummadiisa xaggeeda kaga soo gaadhsiinaya assalaama salaanta ka soo gaadhsiinaya iyadana xadiikeedii soo marna soo ma ah, darsigii horeynu ku sheegnay xadiikaas iyo soo saartay iyo xukumkiisa wasaxa waxaa asaxay buu yidhi canhu nebiga waxaa ka asaxay annahu isaga kharaja inuu baxay bayna abi bakrin wa cumar abubakr iyo cumar isagoo u dhexeeya midna midigta midna bidixda ka socdo ayuu soo baxay wa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam sidaa hadda aynu nahay oo dhinacyaha iiga socotaan haakadaa sidaasaa nubcatuna lagu soo saari doonaa yacni idinkoo labada dhinac igaga jira sidaan haddoo nahay oo kale saasaana lagu soo saari doonaa w qiyaamada xadiidkaasi waa xadiidka cabdillaahi bni cumar wuxuu leeyahay kharaja rasuulu lahi sal lla alay slm daata yowmin wadakhala almasjida abubakrin wacumar axaduhumaa can yamiinihi walaakharu can shimaalihi wa huwa aakhidun biydiihima nebigu sal lla alay wasalam maalin buu soo baxay masaajidku soo galay abubakar iyo cumar baa midna midigta ka socdaa midna bidixa labadooda gacmoodna wuu hayaa nebigu sal alla alay wasalam markaasaa wuxuu yidhi haakadaa nubcatu yowma alqiyaama sidaa haddaa aynu nahay baa laynagu soo saari doonaa maalinta qiyaamada ibnuqayim marka wuxuu hi wasaxa canhu xadiidka saxiix buu ka dhigay wasawaabu xadiidku waa daciif xadiikaasi ma sugnaa waxaa soo saaray tirmidi ibnu maajah xaakim ibn abi caasim iyo keyrkoodba waxaana daciifiyey alimaam albukhaari tirmidi abu xaatim sheekh albani intuba way daciifiyeen ma sugnay lyidhi xadiidka isaga wuxuu marka haada kani maca alqaci iyadoo la jirto inaan hubno oon goynayno bianna ruuxahu alkariima nebiga ruuxdiisii wanaagsaneed fi rafiiqi alaclaa jamaacada sare dhexdooda inay tahay yani wax weeyaan saxiibadiisii sare dhexdooda inay tahay fi aclaa ciliyiina meelaha sarreeya meesha ugu sareysa dhexdeeda inay ku sugan tahay maca arwaaxi alambiyaa nebiyada arwaaxdooda la jirankeeda anagoo taas qacinayno hubna ayaa haddana waxaan leenahay nebiga jirkiisu qabrigu yaalaa waay saas way manaa oo isma diidaysa way macnaha ruuxdiisuna saray jirtaa jidhkiina wuxuu yaallaa qabriguu yaallaa hada maa alqaci hada kani maca alqaci buu ahaaday goyn aan goynayno iyadooy la jirto inaan goynayno hubno way macnaha biana ruuxahu alkariima fi rafiiqi alaclaa fi aclaa ciliyiin maca arwaaxi alambiyaa waqad saxa waxaa asaxay canhu nabiga waxaa ka asaxay sal lay slam annahu isagu ra'aa inuu arkay muusa nabi muuse oo yusallii tukanaya fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa ku tukanaya leylat alsraa habeenkii nabiga la dheelmay sal ley wasalam habeenkii baytulmaqdis loo dheelmay kadibna todobada sama korkooda la geeyey waxyaalihii lasoo tusay waxaa kamid ahaa nabi muuse wuxuu soo arkay qabrigiisa ku tukanaya qabriga dhexdiisa ku tukanaya xadiidkaas waa xadiid sugan axmed iyo muslim baa soo saaray ayb wara'aahu wuu arkay nebigu sal lay waslam fi samaai saadisati samada lixaad buu ku arkay aw saabicati mise midda toddobaad nebi muuse calayhi salaam sidoo kale habeenkaas wuxuu ku arkay isagoo qabrigiisa ku tukanayana waa la tusay toddobada samo midda toddobaad mise midda sideedaadna wuu ku arkay markii kor loo sii qaaday oo micraajkii macnaha midda lixaad baan dhihi laha midda saddexda wax weeyaan waa midda lixaad waay ayb leanna midda toddobaad ee ugu dambaysa nebigu wuxuu kusii maray ibraahim aabihii ama awogii ibraahim calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayb waqad saxa canhu wara'aahu nabigu wuu arkay fi samaai asaadisati aw asaabica qaybtaana waa muttafaqun calayhi oo xadiidkii israa ee dheeraa xadiidkii micraajkii israa ee dheeraabuu yay ku timid inuu samada toddobaad ku arkay faruuxu marka ruuxdu kaanad waxay ahayd hunaaka halkaa see baa muuse sal lla lay wasalam uu qabrigiisa nabigu ugu arkay isagoo tukanaya sal alla alay haddana maca daalika uu ugu sii maray samada toddobaad soo ma taas way macnaha faruuxu kaanat waxay hunaaka halkaasay ahayd walahaa waxaana u sugnaaday ruuxda itisaalun xidhiidh bilbadani badanka lala xidhiidho fi lqabri qabriga dhexdiisa iyo wa ishraafun ishraafid calayhi badanka la ishraafo ka warhayn waay inay badankii ku xidhnaato ka warhayso ya ayayayay leedahay manaa yaa u sugan waay wa tacalluqun iyo ku xidhnaan bihi badanka lagu xidhnaado baxayu meel yusallii uu waa muuse calayh salaam bixayu yusalii fii qabrihi oo wayaruddu uu radinayo waa nebiga sl bixayu meel yusalii nebigu uu tukanayo fii qabrihi oo wayaruddu uu salaama man yusalimu calayh cidda salaamtana uu salaanta ka qaadayo wa huwa alxaal hiya ruuxdii fi rafiiqi lacla ayta ah, yani waxa weye saaxiibada sare ay dhexdooda tahay walaa tanaafiya isdiidid ma leh bayna alamrayn labada arrimood dhexdooda inay ruuxdu kor jirto jidhkuna halkaa yaallo xidhiidhna ay leeyihiin isma diidayso maxaa yeele fa ina shana alarwaaxi arwaaxda xaalkooda iyo shanigoodu hayra shani alabdaan hayru waay hayru shani alabdaan jidharhka shanigooda way ka duwan tahay yacni jidhka carada laga sameeyey iyo ruuxdu xagga rabbi ka timid isku xaal iyo shani ma aha isku dabeecana ma aha isku sifaadna ma aha way kala duwan yihiin tamaaman marka maadaama ay kala duwan yihiin loogama qiyaas qaadan karo waaye jidhka iyo ruuxda looma kala qiyaas qaadan karayo ruuxdu waa hawl kale waaye ayb intahaa waa dhammaaday buu sheekhu maxalu lgaradi min kalaami ibnilqayim bilafdihi ibnuqayim hadalkiisa meeshii aan ka rabnay ujeedadanadu ahayd waa dhammaaday buui bilafdihi siduu u yidhi baana kusoo rarnay wey macna ayib meeshaan ka rabnay maxaluqaradku waa hadalka meeshaad ka rabto meesha dantaada ah maanaa wada keenin laakiin intaan ka rabnaa soo qaadanay wa huwa isaguna yadullu wuxuu kutusaya hadalka ibnulqayim wuxuu kutusi calaa la sheegay oo loo sheegay eh, ambiyada iyo iyo shuhadada loo sheegay ayru macluumati aqiiqa hayru macluumati alxaqiiqa xaqiiqadeeda midaan la garanaynin inay tahay bay ku tusi liahli dunyaa dadka adduunyada jooga midaysan garanaynin inay tahay man ayb xaqiiqadeeda macluumo maaha yaysan macluumo u ahayn liahli dunya macluumo umaaha ayb qad waa kartaa ilaahay tabaaraka watacaala makhluuqiisa qaar kaloo ka inay aqoonsi inaga inaga duwan u leeyihiin sida malaaigtaoo kale oo dhici karta laakiin liahli dunya maya qaala tacaala alla wuxuu bal axyaaun walaakin laa tashcuruun way nool yihiin laakiin idinku ma garanaysaan waalcilmu cinda allah cilmigu ilah agtiisu ahaa intaas masaladii aayadii aayadihii horu raaciyay marka qowlu tacaala aayadda xigta wax weeyaan awlow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun awalow kaana ma hadduu ahaaday xataa aabaa'uhum aabbayaashood laa yacqiluuna kuwa aan fahmaynin shay-an waxba oo walaa yahtaduuna aan hanuunayn waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzla allah qaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun aayaddii kalena waa awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shay-an walaa yahtaduun tii kalena waatay ahayd awalow kaana shayطaanu yadcuuhum ilaa cadaabi saciir ayaad isku macdhow halkan marka wax waaye ujeedadiisu wax weeye laa yacqiluuna shay-an waxaa laga fahmayaa gaaladu inaysan caqli lahayn gaaladu inaysan caqli lahayn baa laga fahmaya ayib ayado kalaa jira marka caqli u sugaya marka maxay u kala duwan yihiin hadihi alaayatu aayadan alkariimatu ee wanaagsani tadullu waxay kutusaysaa bidaahiriha muuqaalkeeda kore waxay kugu tusi calaa ana alkufaara gaaladu laa cuquula lahum inayna caqliyaba lahayn laa cuquula wax caqliya ah lahum iyaga inaysan u sugnaanin aslan sideedaba wax caqliyaba inaysan gaalo lahayn ayay muxuu ahay aayadani daahirkeeda ka muuqda maxaa yeel liana qowlahu say kugu tusaysaa waay lianna qowlahu ilaahay odhaadiisa uu yidhi nakiratu way oo fii sifaaqi siyaaqi nafyi soo ma laa yacqiluuna laa naafiya waay soo oo nakira baa ka daba timid ayb nakira fii siyaaqi nafyi fa hiya iyadu tadullu waxay kutusaysaa cala alcumuum bay kutusi saan soo baranayba soo ma ayb marka marka la yidhahda laa yacqiluuna shay-an maxaa soo gelaya adduunya aakhiratoona wax alla waxay fahmayaan caqli haba yaraatee kuma jiro waay waxba lagama soo reebin ayb <clears throat> waqad jaaad xaqiiqe waxaa timid aayaatun aayado ukharu oo kale oo tadullu ku tuusaysa calaa ana alkufaari gaalada lahum iyagu cuquulun cuquul inay u sugnaatay cuquushaasoo yacqiluuna ay ku fahmaan biha iyada fi dunya adduunyada dhexeeda cuquul ay wax ku gartaan adduunka inay leeyihiinla aayadaas sheegay ka qowlihi tacaala baa ka mid a macnaha sheegaya wazayana lahum shayطaanu acmaalahum fasadahum can اsabiili wa kaanuu mustabsiriin wazayana wuu qurxiye lahum iyaga ashayaanu shayaan baa u qurxiye acmaalahum waxyaabahay samaynayaan fasadahum markaasuu ka duway can isabiili jidkii toosnaa ee saxdaabuu ka duway wa kaanuu waxayna ahaayeen mustabsiriina kuwa garanaya sida uu ku fasira ibnu cabaas iyo mujaahid iyo daxaaq iyo lahum basiira fii kufrihim bay leeyihin ah, lahum basiira fii kufrihim waicjaabun bihi ayib way garanayeen gaalnimadooda ayib ninka la yidhahdo faraa iyo zamaqshari iyana waxay leeyihiin kaanuu cuqalaa dawi basaa'ir yacni kuwo caqli leh oo garanayay ahaayeen gaalnimadan iyo xumaanta shaydaanku ku ridayo marka maxaa ka muuqda inay caqli iyo garasho lahaayeen soo ma aayadda horena waxay tidhi laa yacqiluuna shaya waxbama fahmayaan caqlina maleh see laysu waafajinaya waljawaabu jawaabtu waxa annahum iyagu yacqiluuna waxay fahmayaan umuura adunyaa adduunyada arrimaheeda duuna umuuri alaakhirati aakhiro arrimaheeda sameya arimaha ma aha aakhiro arrimaheediiy wixii ku saabsan ma fahmayaan oo dhanka caqli uma leh laakiin wixii adduunyo ku saabsan bay fahmayaan ayb kamaa bayanahu siduu alla ku cadeeyey tacaala ku rahay biqowlihi uu ku cadeeyey wacd allah alla waa yabohay wacad allahu wacd allah yaboh alle laa yukhlifu allahu alla ma guubiyeelo wacdahu yaboohiisa walaakina akara annaasi laakiin dadka badankooda laa yaclamuuna waxmay oga yaclamuuna waxay ogyihiin daahiran wixii muuqda oo min alxayaati dunya adduunyada nolosheeda ah taasay garanayaan wahum iyaguna can ilaakhirati aakhara xaggeeda hum iyagu qaafiluuna kuwa moogku ah wax aakhara ku saabsanba kama warhaya laakiin adduunka way yaqaanaan xarifiinku iyo wa ficlan saas waay adduunka iyo horumarintiisa iyo teknolojiyadiisa iyo israartiisa soo saarideeda iyo muxuu ahay masaalixdiisa iyo muxuu ahay inay marar badan kaba yaqaanaanba dadka kale ayb marka taas ma aha waxay aayaddu ka hadlayso laakiin waa dhanka aakharada ma fahmaya sidaas daraaddeed baana waxa ugu muhiimsan in la ogaado oo ay tahay ilaahayga kownkan abuurtay ee maamula bayna waxba ka garanayno noloshin marka la dhaafo la geeriyoodo ruuxa naftu markay ka dhacdo maxaa ka dambeeya waxba kama fahmayaan qabri haddii la galay maxaa ka dambeeya hadday xataa isgubaan maxaa ka dambeeya ma fahmi karaan nolol dambe ma jirta aadamahani xageebuu ku dambayn doonaa waxaasoo dhan waxba kamay og wahum cani lakhirati muaafiluun maxaa ilaahay loogu dhawaadaa maxaase kaa fogay ma yaqaanaan rusul ma yaqaanaan malaaig ma yaqaanaan xaqaa'iq fara badanoo ka jirta may oga saas daraaddeed dhanka marka laga fiiriyo caqli ma ilah fahanna ma lah ma hayaan ayb adduunyase waa yaqaanaan marka saasaa laga wadaa saasaa laysu waafajiray aayadda xigta waxa wey qowluhu tacaala inamaa xarama calaykum lmaytata waddama inamaa xarama alla wuxuu xaaraamay un calaykum almaytata bakhtiga iyo waddama dhiigga ayb halkana waxa weeye wuxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa ishkaal ah halkan aayaddu markay sheegaysay waxaa laydinka xarimay waxay tilmaantay dhiig oo dhan in laydinka xarimay waddama marka dhiigga lama kala qaadin ma dhiig fadhiya ma dhiig socdo shubmayaa lama kala qaadin ayaddan waxay tidhi dhiig oo dhan xaaraan buu idinka yahay ayib ayad kaloo waaa ayad kaloo marka waxaa imaanaysaa dhiigga laynaga xarimay ka dhigaysa midka shubmaya marka midina waxay ka dhigtay midka shubmaya midina dhiigoo dhan bay ka dhigtay inuu xaaraan dhigaya tee marka ma ka shubmaya mise dhiigoo dhan wa labadaasmu doonaysu hadihi alaayatu aayadani tadullu waxay kutusaysaa bidaahirihaa daahirkeeda waxay kugu tusaysaa waxay kugu tusaysaa calaa ana jamiica anwaaci dami dhiigga noocyadiisa dhammaantood xaraamun inuu xaaraan yahay ayb wa miluhaa waxaa la mida qowluhu tacaala baa la mida inamaa xarama waddama ayb suura nali miya ya waxaa iyadana la mida xurimad calaykum lmaytatu waddamu ah markaweyfarbada dhowr aayadood baa ku yimid sidaa ku yimid waqad dakara wuu sheegay alle fii aayatin ukhraa aayad kale wuxuu ku sheegay maa yadullu wax ku tusaya calaa ana dama dhiigu laa yaxrumu inuusan xaaraam noqonaynin ilaa ida kaana inuu yahay mooye masfuuxan mid la shubay mid daadanayo shubmaya inuu yahay mooye intiisa kale aysan xaaraam ahayn aayadaasina waa aayadda ku jirta suurat lancaam ayb aw daman masfuuxan see looga jawaaba marka waljawaabu jawaabta waxa weye ana hadihi lmas'alata mas'aladani min masaa'ili tacaarud almutlaqi walmuqayad waxay ka mid tahay masaaisha ay iska hor yani masaaisha la yidhaahdo ay iskaga hor imaanayaan mulaqa iyo muqayadka ya ah, wahiya fi suurati اlancaam aw dama masfuuxan ahayn ayb waa iga go-anya aniga intaas ayb marka masalada jawaabteedu waxa wey ana hadihi اlmasأlaة min masaa'ili tacaarud اlmuطlaqi wاlmuqayad yani waay waay waxay aadaysaa usul fiqhi ayb hadalku marna waa mulaqa waa sii daysan yaha wax qayda kuma xidhna marna waa qaydan yaha waxbaa ku xidhan ayb haddii lagu yidhaahdo kale maalan ninka dadka masaajidka ku jira lacagtan u qaybi markaasaa mar kale waxaa lagu yidhi dadka wanaagsan ee masaajidka ku jira lacagtan u qaybi markan hore waa mulaq cid kastoo masaajidka aada ka hesho ha wanaagsanaado ha xumaado markan dambena maxaa lagu yidhi kuwa wanaagsan baa lagu xidhay marka ma hadalka horaad qaadanaysa ka dambaad qaadan ka dambaad qaadanaysa macnaheedu sidaas waay mulaq iyo muqayad haddaad maqasho waa hadal aan waxba ku xidhnayn oo sii daysan oo uu ka daba yimid ama uu la imaanayo mid wax ku xidhan yihin sifa ku xidhanta marka saasaa la yidhahda mulaq iyo muqayad waljaari haddii tacaarud uu ka dhaco mutlaq iyo muqayad dhexdoodana waljaari midka soconaya calaa usuuli maalikin washaaficiy wa axmed saddexdaa imaam madhabkooda usuusha madhabkooda sida ku soconaysaa waxay tahay xamlu lmutlaqi cala almuqayad in mutlaqa la xambaaro oo lagu xambaaro muqayadka lagu xambaaro maxaa laga wadaa alcamalu bilmuqayad baa laga wadaa oo la yidhaahdo mulaqani waxaa laga waday muqayadkaa laga waday saasay markii hore lagu yidhi dadka masaajka ku jira lacagtan u qaybi haddana lagu yidhi kuwooda wanaagsan hadalka hore ujeeddadiisuba waxay ahaydba kan dambe saasaa laga wadaa xamlu lmulaqi cala lmuqayad ayib oo waxay noqonaysaa marka an yakuuna marka an yakuuna almuqayadu bayaanan lilmulaq cadayn buu u yahay macnaha waa cadaynaya ayb laa siyamaa waxaan iyadu kuba jirinba meesha maca itixaadi alxukmi waasabab haddii mutlaqa iyo muqayadka xukumkooduna isku mid noqdo sababta keentayna isku mid noqoto taa iyada waxa weeyaan qaarkood waxay soo gorinayaan usuuliyiintu in laisku waafaqsan yahay in mutlaqa muqayadka lagu xambaarayo ayb laa siyamaa iyadu waxaaban kusii maca itixaadi alxukmi waasabab haddii xukumkiiyo sababku ay ay mid noqdaan kamaa hunaa sida halkanba ay tahay kee wey bimacnaa waa aayaadkan mar waxaa la yidhi waddam dhiig oo dhan baa la ilaaqay marna waxaa la yidhi awdaman masfuuxan waa la qayday waxaan leenahay marka aayaadkan itlaaqay dhiigoo dhan macnahooda waxaa fasiraya oo caddaynaya midan tidhi dhiigga shubmaya taasaa laga wadaa macnaha ayib maxaa laga wadaa laa siyamaa maca itixaadi alxukmi waasabab waxaa laga wadaa bimacnaa markay mulaq iyo muqayidku istacaarudaan afar xaalo yeeshaan cilmiga usuulka yaad yaad ku yaad ku muxuu ahaa ciddii martay ku garanaysaan afarta xaalo marka waxaa ka yani wax weeyaan in e, mulaqa sababtiisa mulaqa iyo muqayadka sababtooda iyo xukumkoodu inuu mid noqdo oy midoobaan oyna iskhilaafin ayb iyo taa cagsigeeda oo xukumka iyo sababkuba inay iskhilaafaan iyo inuu xukumku iskhilaafo sababkuna midoobo iyo taa cagsigeedoo ah in xukumku midoobo sababkuna iskhilaafo afartaba miaallay leeyahay hadda marka tanaa inaga khusaysa tan hore ayaa inaga khusaysa ayib say umidoobeen midoobeen waxay u midoobeen xugumka mulaqa iyo muqayadka xugumkoodu waa taxriim soo ma aayadda ilaaqdayna waxay ka hadlaysaa dhiigku xaaraan buu idinka yahay qaydayna dhiigga ay sifo ku qeyday xaaraan buu idinka yahay xukunka horka waa ka dhexeeya alxukmu wataxriim soo ma sababta keenta maxay marka sababta keentay in la xarimana isku mid bay ka yihiino lianna dhibka iyo madarada dhiigga ku jirta darteed baa keentay in la xarimo saas way macanaha marka waxa sababu taxriim way ka midaysan oo waa lima fi dami min aliidaa'i waalmadara sababta marka isku mid bay ka yihiin xukunkana isku mid bay ka yihiino waa taxriim mar haddii sababtii xukunka mulaq iyo muqayidku ay ka midoobaanna yuxmalu lmulaq cala almuqayad ah, cinda aljamiic ah, qolana khilaaf baa ku jiray leeyahay ayb wasawaaun waxaasin ah waxaa siman cindahum agtooda ta'ahara almulaqu mutlaqu dib dhacyaa can ilmuqayadi muqayadka kadib dhacyaa kamaa huna ow amase taqadama hormariyaa marka sidaasoo kale laysugu xambaarayo ama marka hore mulaqu ha soo hormaro oo muqayadku ha ka dambeeyo ama cagsi ha noqoto kala qaad mala maalan haddii uu marka hore muqayadku soo dego oo uu mulaqu ka daba yimaado ama mulaqa markii hore soo degay muqayadkii baa yimid waa isku mid fari ma laha laba gooroba yuxmalu lmulaqu cala lmuqayad wa sawaaun cindahum agtooda waxaa siman ta'ahara almulaqu mid kan la sii daaya mulaqa dib dhacyaa can ilmuqayadi waa xagga soo degidda iyo xagga jidaynta waaye kamaa hunaa sida halkanba ah ay tahay arrintu awmase taqadama hormariyaa oo mulaqu muqayad ka hormariya waa isku mid wainamaa qulnaa hunaa wuxuu marka taxliilinayaa maxaynu u nidhi harkan aayaadkan aynu ka hadlay dhiigga ka hadlaya mulaqa ayaa ka dambeeyey muqayadka xagga soo degidda maxaan u nidhi waay tiibuu taxliilinaya wainamaa qulnaa hunaa halkan waxaynu nidhi buu idhi ina almulaqa mutaahirun can lmuqayad mulaqaa ka dambeeyey muqayadka inuu nidhi maxaa yeelay lina alqayda qaydku fii suurati lancaam buu ahaaday soo ma wahiya iyaduna nazlad waxay soo degtay qabla naxli suuratu naxli ka hor bay soo degtay ilan tan kale ahee damka ilaaqaysa aayadaha damka ilaaqayaay soo dhowr suurood bay ku yimaadeen lakiin suuratu naxli baa ka mid a ah. soo maa marka suuratu naxli iyo ancaam waxaa dambaysay ancaam baa wahiya naزlat qabla naxli inay naxli dambaysayna daliil buu ukeeni doonaa maca anahumaa iyadoo ay jirto labada suuradoodba makiyataani inay laba suuradood makiya yihiin ilaa aayaatin macruufa aayado la yaqaano mooye waataan soo marnay suuraddu iyadoo maki ah bay aayado madaniya ku jiri karaan soo maha ilaa aayaatin macruufa wdaliilu daliilka cala ana alancaama qabla naxli suurat lancaam inay kasoo hordegtay suuratu naxli ka horraysa xagga qowluhu tacaala ilaahi odhahdiisa uu yidhi <clears throat> fi nali fii suurati naxli uu ku yidhi wacala ladiina haaduu xaramnaa maa qasasnaa calayka wacala ladiina haaduu waxaramnaa cala aladiina haaduu kuwii yahuudoobay waxaan ka xarimnay maa qasasnaa waxaan kaaga qisoonnay caleyka korkaa kaaga qisoon xaggee lagaga qisooday waay ya suurat lancaam baa lagaga qisooday wlmuraad ya ha min qawlihad waxaa la leedahay haadu xaramna maa qasasna calayka min qablu ayb alaaya wlmuraadu bihi waxaa loola jeedana maa qasa waa wuxuu qisooday calayhi nebiga uga qisooday fi lancaami biqowlihi wacala ladiina haaduu xaramna kula dii dufurin wmin albaqri wاlhanami xaramna calayhim xaramna calayhim marka aayaddaa hore ee suurat اlancaam waxyaalaha ilaahay yahuudda ka xarimay uu ku sheegay ayaa waxaa suuratu naxli markii la marayay baa lagu ixaaleeyey waxaa la yidhi baanu kaaga qisoonnay halkaas waxaa ka muuqata marka ancaam inay ka horeysay naxli inay ka horeysay taasaa daliil ayb wa ama kown ancaami waxaa yaalla marka damka ilaaqiisu suurat lbaqarana waa ku yimi soo saas maaha ayb suurat madaniya marka see la yeeli iyadana wa ama kownu lancaami nasalat qabla albaqarati wlmaa'ida fawaadixun taas saas maana lann waxa weeyaan suurat lancaam waa makiya soo maaha baqariya maa-ido marka ilaaqa baqara ku yimid iyo maa ku yimid inuu ka dambeeyey qeydka ku yimid suurat lancaam taas way iska caddahay lanna labada suura waa madaniyatan ancaamna waa makiya taa way iska cada warkeedu waadix way kaa waacadi maxaa yeelay liana alancaama suurat lancaam makiyatu way bilijmac ilaa aayaatin minha aayado ka mida mooye wlbaqaratu baqadana suurat lbaqarana iyaduna madaniyatu way bilijmac iyadana waa laisku waafaqsan inay madaniya tahay wlmaa'idatu suurat lmaa'idana min aakhiri ma nazla min alqur'aan qur-aanka wixii soo degay ugu dambeeyey bay tahay xataa waxay ka dambaysay suurat lbaqara way ka dambaysa saas way macnaha ayb min aakhiri maa nazla min alqur'aan walam yunsakh lamana nasakhin minhaa xaal uu ka mid yahay suurat lmaa'ida shay-un shay lama nasikh lita'ahurihaa dibdhicideeda kadib maxaa yeelay soo degitaankeedaa dambeeyey culimada qaar baa qaba hal aayad oo ka mida ah suurat lmaa'ida mansuukh ma ah ayb laakiin qaar baa ka doodsa hada sidaa marka la yidhaahdo oo qabanno fadamu dhiigu idaa kaana hadduu yahay hayra masfuuxin mid aan shubmayn midaan la shubaynin oon la daadinayn oon shubayn hadduu yahay kalxumrati oo kale waay sida maalan guduudka allatii xumradaas waa macasaanka oo tadharu muuqanaysa fiadi fi lqidri dheriga dhexdiisa ka muuqanaysa oo min aari taqtiici laxmi hilibka gogoyntiisa raadkiisa darteedna u muuqanaysa ama min aari taqtiici dhiig eh, hilibka la googooyey raadka ka dhashay iyo waxa ka yimid ah fa huwa kaasi laysa ma ahaanin bixaraamin xaraam ma ahaanin lixamli lmulaq cala lmuqayad muxuuxan xaraam u ahayn maxaa yeelay lixamli lmulaq cala lmuqayad markaan mulaqa muqayadka ku xambaarno waxaa soo baxaya wax kastoo dhiig oon daadanaynin markaa inuusan xaaraan ahayn ayb wuxuu ka wadaa bimacnaa marka dhiigga inta hilibka ya ama digsiga lagu ridaayo waxaa ka muuqanaya dhiiggii ku jiray hilibka ayaa dheriga ka muuqanaya soo ma marka xaaraan maaha lee muxuu xaaraan noqon waaye leanna waa dhiig masbuuxa kala diiday waa ka shumaya ee daadanaya waa ayib isagoo daadanayana neefka ka soo baxaya waa haddii neefka ka soo baxo isagoo daadanaya la fadhiisiiye ka kadibna la cuno sida hadda sameeyaan intay geliyaan maxaa friiska intay geliyaan barafka yuu fadhiisanaya kadibna wuxuu noqonayaa beer inta la yaa la shiilan oo la karsanaa saasay qaarkood isticmaalaan marka kaasi ma xalaalaynayo waxaa laga wadaa dhiiga neefka ama noolaha markuu ku jiro shubmaya isagoo shubmayna ka soo daadanaya kaasaa laga wadaa amaa midka aan hilibka saarsaaran marka dambana isuba bedelaya maraqa isu bedelaya kaadhib ma laha waxaa isaguna dhib lahayn neefka gudihiisa markuu ku jiro dhiigga fadhiya sida maalan beerka iyo beeryarta waa dhiig fadhiya noolaha gudihiisuu fadhiyaa ma socodo kuwaasoo dhan marka laga ixtiraazaya wacalaa hada fadamu dhiigu idaa kaana hadduu idaa goortii kaana uu ahaaday hayra masfuuxin mid aan la shubaynin oon daadanaynin kalxumratiba weye allatii taasoo tadharu muuqanaysa fi lqidri min aari taqtiici laxmi hilibka googoyntiisa aarkiisa dartiina u muuqanaysa ama xaggiisa ka ahaatee fahuwa kaasi laysa ma ahan bixaraamin maxaa yeel lixamli lmutlaqi cala lmuqayad wacalaa haada kaa markaan wacalaa haada kaa korkiisa sidaa aan marnay korkeeda ayaa kaiirun in badanay ahaadeen oo min alculamaai culimada ka mid saasay mareen wamaa dakarnaa waxaan sheegnay oo min cadami naskhi halkaa wuxuu kaga hadlayaa soo muna suurat lmaa-ida suuradihii ugu dambeeye soo degay ka mid wabitaali wax aayadoo la nasakhayba kuma jirto hadalkaasuu haddana ka daba tegay wuxuu yidhi wamaa dakarnaa waxaan sheegnay oo min cadami naskhi fi lmaaida ah suurat lmaaida inuusan wax naskhiaba ku jirina qaala bihi waxaa yidhi arrinkaa jamaacatun koox oo culimmada ka mida wa huwa kaasina cala alqowli wuxuu ku socon karaa cala alqowli hadal korkii buu ahaaday ama madhab korkii in markii la yidhaahdo waay bana qowlahu tacaala fain jaa-uuka faxkum baynahum wa qowluhu tacaala aw aakharaani min hayrikum hayru mansuukhayni laba la nasakhay ma aha ya markii la yidhaahda weeye saxiixun wa huwa cala alqowli biana annada khabarkeedii baa saxiixun taha marka maxay noqonaysa waxay noqoni inaan suuratulmaa-ida waxba ka nasakhnayn hal aayada ka nasakhnayn waxay noqonaysaa marka la yidhaahdo aayadda fa in jaa-uuka faxkum baynahum oo maa-ida iyo aw aakharaani min hayrikum oo maa-ida ku timid labadaa aayadood inaynan nasakhnayn baa saxiix ah sidaa marka la yidhaahdo ayay ku socon kartaa way macnaha ra'yiga ah maa oo dhan wax mansuuqa kuma jiro wuxuu socon karaa marka la yidhaahdo labadan aayadood inaan la nasakin baa saxiixa muxuu muxuu ka labadan aayadood dood baa ku jirta macnaha labadan aayadood culimada qaar baa qaba inay mansuuqa yihiin oo midina waa midda ka hadlaysay haddaad cid kale ood markhaati gelisaa weydaan ruux markuu dhimanaya dardaarankiisa xataa dad gaalo aha markhaati geliyo soo ma suuradda ku timid ayb taasi aw akharaani min hayrikum way qisadno leedahay xadii xadiis nabi ku yimi sal alla lay wasalam midda kalena wax weeyaan gaalada hadday kuu yimaadaan yahuudda hadday kuu yimaadaan faxkum baynahum aw acrid canhum ah, ama xukun oo haddaad xukunto ilaahay wixii kugu soo dejiyey ku kala saar ama haddaad rabto isagaba jeedso warkaxay dhaafadhe culimada qaar baa waxay aw acrid canhum taasaa mansuuqay leeyihin oo hadday yimaadaan oy kususoo xugumtaan la dayn maaye shareecada lagu kala saari maadaama ay dowladdii islaamka horhoos imaanayaan marka haddii la yidhaahdo labadaa aayadood mansuukh ma aha ayaa waxaa socon kara hadalka dhahaya hal aayadoo mansuuqa kuma jirto suuratu almaa-ida haddiise labadaa aayadood qolada qaba inay mansuukh yihiin ilaaqa hadalkaa hore ma soconayo markaa dood baa jirtaayb wahuwa naskigaasi cala alqowli wuxuu ahaaday biana qowlahu tacaala fain jaa-uka faxkum baynahum alaaya wa qowluhu aw aakharaani min hayrikum ayb biana qowlahu tacala labada aayadood hayru mansuukhayni in la yidhaahdo ma ay nasakhna inaysan naskhnayn baa saxiixun ah sidaa marka la yidhaahdo ayuu hadalkaa hor soconaya wa cala alqowli binaskhihimaa hadii la yidhaahdo way nasakhan yihiinna laa yasixu markaa ma asaxayo cala alilaaq ah, sii dayntaa marka ku asixi oo ilaaqaas muxuu yahay in la yidhaahdo maa-ida waxba lagama nasakhin in sida loo ilaaqo ma soconayso marka la yidhaahdo labada ayadood waa mansuukhayn haddii la yidhahdo oo la rajax way maana waalcilmu cind allah ayadda xigta waxa wey ulaaika maa yakuluuna fii butuunihim ila annaara walaa yukalimuhum allahu yowma alqiyaama halkana wuxuu ka hadlaya ulaaika kuwaasi maa yakuluuna ma cunayaan fii butuunihim caloolahooda dhexooda ila naara naar mooye walaa yukalimuhum allahu allana la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayb wuxuu inuu ishkaal bixiyo walaa yukalimuhum ullahu waxaa laga fahmayaa inuusan gaalada inuusan maalinta qiyaamada ilaahay la hadlaynin aayado kalea marka imaanaya oo sheegaya in ilaahay la hadlayo maalinta qiyaamada taas waafajinaya hadihi alaayatu aayadani tadullu waxay ku kutusaysaa bidaahiriha calaa ana allaha alla laa yukalimu nuusan la hadlaynin alkufaara gaalada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada lianna qowlahu tacaala walaa yukallimuhum seebay aayaddu kugu tusaysaa inuusan wax hadal ah haba yaraatee ilaahay uusan kula hadlaynin gaalada wax hadal ah o dhan seebay kugu tusaysaa sidan way kugu tusaysaaba lianna qowlahu tacaala ilaahay odhaadiisa uu yihi walaa yukallimuhum walaa yukallimuhum waa ficlun fii siyaaqi nafyi waay lanna laa naafiya waay marka waa ficil nafyi ka hormaray xarfu nafyi ka hormaray waqad taqarara waxaana sugnaaday fii cilmi lusuuli cilmiga usuul fiqiga waxaa ku sugnaaday ana alficla ficilka fii siyaaqi nafyi ka hormarayoo nafyi siyaaqiisa ku yimaada min siiqi alcumuum siiqooyinka cumuumka faa'ideeyay inuu ka mid yahay ayib bimacnaa wax weeyaan waxaynu soo naqaanay soo maa waxaynu soo naqaanay nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum soo maa waxaa la mida ficilka ka hormaro isaguna sidoo kale yufiid lcumuum min siyaq lcumuum buu ka mid yahay sidaas wey saaskuwada ayb sawaaun waxaa siman kaana ahaaya alficlu ficilku mutacadiyan ahaaya mid gudbaya oo mafcuul u gudbaya aw amase laaziman ahaaya mid aan mafcuul u gudbaynin cala taxqiiqi xaqiijin korkeed markii la xaqiijiyo masalada laga salgaadho ficilku fii siyaaqi waxaa isku mid ah ama ficilkaasi ha noqdo mutacadi mafcuul qaadanaya ama laazim qaasiroon qaadanaynin mafcuul u ha noqdo isku mid wey laba gooroba haddii uu nafyi ka hormaro min siiqi lcumuum ayib khilaafan khilaafid darteed lilhazaali aan khilaafayno way alimaam alhazaali abu xaamidin alhazaali wey alqaa'ili ee yidhi bicumuumihi ficilka caamnimadiisa yidhi oo qabay fi lmutacadii midka gudbaya duuna alaazimi midka laasimka maya hazaali wuxuu yidhi alimaam alghazali caleyh raxmatullah wuxuu yidhi isagu ficilku haddii nafyi ka hormaro wuxuu cumuum faa'iideynayaa markuu mutacadi yahay amaa ficil laazim ah haddii nafyi ka hormaro laa yufiid lcumuum hazaali baan arrintaa ku markaan leenahay sawaan kana alficlu mutacadiyan aw laaziman ida kana fi siyaqi nafyi yufiidu alcumuum khilaafan lilghazali fi hadi lmasala saasuu ka wada ayb taa mid soo ma ah waxaa isaguna khilaaf meeshaa geliyey alimaam abu xaniifa khilaafkiisu marka si kale udhigay rabaa isagana wa khilaafu limaam abi xaniifa alimaam abu xaniifa khilaafkiisa raximah llahu tacaala fii dalika arinka uu khilaafsan yahay isaguna khilaafun weye fii xaalin laa fii xaqiiqa xaal unbuu inta kale ku khilaafsan yahay xaqiiqa kuma khilaafsana waay oo xaal iyo xaqiiqa muxuu kale waxaa kale jira markaad eh, kutubta fiirisaan khilaaf xaqiiqiya fiqhina way dhahaan khilaafun fii fiqhinna way dhahaan khilaafka xaqiiqiga khilaaf iyo khilaaf lafdiya iyo khilaaf iyo xaal baa jira inta kale waad garanaysaan marka khilaafka lafdiga cibaaradan bay isku khilaafsan yihiin laakiin madmuunkii muxtawaha isku mid khilaafka xaqiiqigana waa la yaqaana isagana khilaaf fii xaal maxaa inta badan khilaafun fii xaal waxaa isticmaala maalikiyadaad ku arkaysaan kutubtooda kutubta maalikiyadaba sida qaalibkaa ku arkaysaan hada khilaafun fii xaal laa fii xaqiiqay ku leeyihin maxay ka wadaan marka waxay ka wadaan qadiyada laga hadlayo baa laba suuro leh laba xaalay leedahay labada xaalo yay labadan sheekh ama labadan wadaad ee masalada isku khilaafsan tasawurkeeda oo laba xaalo yeelan kalay ku kala aragti bedelan yihiin maadaama tasawurkeeda iyo waaqiceediiyo siday u taallo ay ku kala aragti bedelan yihiin baa waxay keenaysaa natiijadiiyo xukunka inay ku kala duwanaadaan laakiin hadday tasawurka iyo xaalka intay is arkaan isla taxriirin lahaayeen oo isku waafaqi lahaayeen xukunku isku mid buu noqon lahaa xukunku isku mid buu noqon lahaa miaal waay maal miaalkaad ku garanaysaa ayib waxay ku miaaliyaan oo kamida ka mid a ah, maalan imaamu maalik baa wuxuu yidhi mudawinada wuxuu leeyahay ima cajabinaysuu leeyahay inuu ruuxu ku tukado buurta abi qubays ama qucayqicaan waa labada buuradee soo fiirinaya dhanka bariga ka soo fiirinaya kacbada midna waa middan uu saare yahayba qasriga iyo boqorka muxuu ahay qasrigiisu saare yahay midna waa midda kale xagga ka soo jeeda marka wuxuu leeyahay labada buurood korkooda intuu ruux fuulo halkaa inuu imaamka xaramka kaga xidho ima cajabinaysu yidhi yaa dhahaya imaam maalik caleyh raxmatullah waxaa isku khilaafay marka arrintaa iyada ah waxaa isku khilaafay aimadii madhabka ayb markay isku khilaafeenoo midna yidhi salaadiisu way asaxaysaa ninkii halkaa imaamka ka soo xidha qolana waxay yidhahdeen ma asaxayso in iskhilaafaan maxaa keenay waxaa keenay waxay leeyihiin khilaafkoodu ma aha khilaaf xaqiiqiya waa khilaafun fii xaal see ku yahay haddii labada ruux ee buurtaa korkeeda ruuxa saaranee imaamka kusoo xidhanaya hadday suroobi karto imaamkiisa uu ku xidhan yahay ficilkiisa inuu la socdo ilaaliyo saxad salaatuhu haddayna suuroobi karaynin inuu imaamkiisa afcaashiisa arki karoo la socon karana laa tasixu salaatuhu inay iskhilaafaan maxaa keenay marka oy qolo la yidhahdaan laa tasixu qolo la yidhahdaan tasixu leanna masaladu laba ixtimaal baa geli kara soo ma labada ixtimaal ee geli kara wax weeyaan ruuxa halkaas ku tukanaya imaamka kaga xidhani inuu imaamka la socon kalena marbay suurtagalta inuusan imaamka la socon kalina mar bay suurtagal tahy soo maa labadaa xaaloo kala duwan iyo labadaa suuroo kala duwan oo mas'alada geli karabaa keentay in xukumka isku khilaafaan haddii ay xukumka ay suurada isla meel dhigaan ooy isla keenaan inuusan la socon karin ya inuusan la socon karin maxay inuusan imaamkiisa la socon karaynin hadday isla garan lahaayeen may iskhilaafi lahaayeen xukumku isma khilaafeen sooma laakiin waxaa iskhilaafka keenay xukumka inuu iskhilaafo taa iyadaaba xukum inuu iskhilaafo keenay laba suuro ama laba xaal baa geli karta masalada labadii xaal buu midba qaatay mid saas waay waa innagoo nidhi oo kale maalan soo hadda ma duunsana halkaa ma duunsana gadaashiisa ninka kaga xidhanaya halkaas muxuu ahay jidka ama guryahaas agtooda kaga xidhanaya ayaa wadaadadiinnina wuxuu yidhi salaadiisu ma asaxayso imaamkaa ku xidhay siiska nina wuuui salaadiis waa ansaaysa war maxaad isugu khilaaftee marka khilaafun fi xaqiiqa maaha ee waa khilaafun fii xaal limaada lianna nina wuxuu qabaa halkaa isagoo ku tukanaya inuu imaamka la socon karo nina wuxuu qabaa halkaa hadduu ku tukanayo imaamka lama socon karo afcaashiisa xaaladaa ay isku khilaafsan yihiin ayaa waxay keentay xukumkan inay isku khilaafaan waa masalada waxay u dhowday la yidhaahdo taxriiru maxali lkhilaaf waxay dhahaan ya fuqahadii usuuliyiintu taxriiru maxali lkhilaaf haddii laysla soo dhowey war xaggeen isku khilaafsannahayo suurada laysla keeno markaasi khilaaf ma jiro soo ma laakiin in iskhilaafaa waxaa keenay laba xaaloy masaladu leedahay bay mid walba wax ku dhisay saasay ka wadaan markay kuleeyihiin khilaafun fii xaalin laa fii xaqiiqa marna waxay yidhahdaan khilaafun fii xaalin laa fii fiqhin fii xaqiiqay la midtaha marka wuxuu yidhi sheekhu wa khilaafu limaam abi xaniifa raximah llahu tacaala fii dalika ar masaladaa uu khilaaftay waa masaladee ficilku hadduu dhaco fii siyaaqi nafyi cumuum buu faa'iideeyaa khilaafka uu aimmada kale ku khilaafsan yahay khilaaf xaqiiqiya ma ahee waa khilaafun fii xaalin ayb laa fii xaqiiqa wuu sii sharxaya wuxuu yidhi liannahu abu xaniifa yaquulu wuxuu leeyahay ina alficla ficilka oo fii siyaaqi nafyi nafyi ka horeeyo laysa muusan ahaanin siiqatan lilcumuum maaha siiqa umaaha siiqa si ahaanteeda cumuum keenta maaha walaakinahu laakiinse ficilkaasi yadullu wuxuu kutusayaa calayhi cala alcumuum cumuumkiibuu kutusayaa bililtizaami buu kugu tusayaa ah, maxaa laga wadaa bimacnaa aimada kale ee nafyigu ka hormaray laf ahaanteeda cumuum faaiideynaysa min siiqi lcumuum bay ka mid abu xaniifana muxuu yidhi siiqadu siiqulcumuum ka mid maaha laakiin cumuumka way laasimsanaysaa tadullu cala alcumuum biariiqi ish aliltizaam soomaali natiijadu maxay tahay natiijadu waa isku mid natiijadu waxa weeye cumuum meesha waa ku jiraa laakiin see ku yimi abu xaniifa wuxuu leeyahay iltizaam tilaal iltizaam buu ku yimi inta kalena waxay leeyihiin siiqadaabaa keensanaysa waa mubaashir uma baahna macnaha sidaas weeyaan ay liannahu yadullu wuxuu kutusayaa calaa nafyi alxaqiiqati markaad tidhaahdo yukallimuhum allah xaqiiqatu lkalaam bay anfinaysaa soo ma calaa nafyi wanafyuhaa xaqiiqadii in la anfiyana yalzamuhu waxaa ka laasimaya nafyu jamiici lafraad xaqiiqadaa la anfiyey afraadeediioo kaloo dhan in la wada anfiyo meesha laga saaro ayaa ka laasimaysa ayib miaal buu u sameeyey marka wuxuu fa qowluhu maalan ruuxa odhaahdiisa u ma cunin maalan yanfii wuxuu anfinaya oo meesha ka saaray xaqiiqata aklin unid xaqiiqadeed buu meesha ka saaray bimacnaa laa akaltu ma cunin ayib maxaa laga wadaa bimacnaa cunid xaqiiqadeedii ma dhicin waay fayalzamuhu waxaa ka laasimaya marka nafyu jamiici nafyu jamiici afraadihi cunidda afraaddeedii dhammaantood anfintoodaa ka laasimaysa ayib bimacnaa markaad tidhaahdo sida lagu kala doo laa akaltu markaad tidhaahdo jumhuurtu waxay qabaan siiqada laa akaltu ah ayaa waxay waay waxay ku tusaysaa si toosa ku tusaysaa ninkani cunto oo dhan noocay dooni ha ahaato afraaddu wax weeyaan bimacnaa noocyada noocay dooni ha wax cuntaa inuusan cunin waxaa laga fahmayaa ooy ku caddahay laa akaltu ayb abu xaniifana muxuu leeyahy abu xaniifana wuxuu leey laa akaltu keliya marka hore siiqadu waxay caddaynaysaa anfinaysaa xaqiiqat اlakli markay anfidana waxaa ka laasimaysa cunidda noocyadeedii o dhanna way ka laasimaysaa markaa oo soo tii hore un maaha dariiqa unbaa la kala maray waay qolana halkana marta qolana lakiin natiijadu isku mid waay macnaha wa idaaxu cumuumi اlficli ficilka caamnimadiisa caddaynteeda nafyi ku yimid taa cadaynteeduna waxa weeye ana alficla ficilku halkana wuxuu caddaynayaa ficilka markii nafyi ka horeeyo sideebuu cumuum ku faa'iideeya qabkee taasuu sharxaya wa idaaxu cumuumi alficli ficilka caamnimadiisa caddaynteedu fii siyaaqi nafyi ahaaday caddaynta taasi waxay ku imaanaysaa sidan waay ana alficla ficilku yanxallu yanxallu bimacnaa wuxuu ka dhalaalaa can masdarin wa zamanin cinda anaxwiyiin sooma marka la yidhaahdo qaama maxaa ku jira qiyaam iyo zaman oo maadi ah sooma labadaasaa ku jira yanxalu bimacnaa waa la wadaa yani wuu ka dhalaashamaya marka la dhalaaliyo la shiilo waxaa ka soo baxaya masdar iyo zaman sooma yaquumu oo kale waxaa ku jira qiyaam iyo zamanoo ah zaman mudaarica wahaakada naxwiyiintu sidaa way marka hada cinda naxwiyiin wa can masdarin ayuu ka dhalaashamayaa ficilkii masdar iyo wa zamanin wa nisba cinda bacdi albalaaqiyiin culimada balaaqada qaar ka mida ficilku markii uu shiilmoo la dhalaaliyo saddex baa gudihiisa ku jira laba waxay ku waafaqsan yihiin nuxaadda laakiin waxay ku dareen nisba nisbada maxay ka wadaan ficilka laabudda cid samaysa waa inay jirto masalada isnaadka loo yaqaano muxuu ahaay balaaqada laabudda cidi inay samaysay sax masdar oo samayntiya soo maha uu dhacayay iyo ciddii ficilka samaysay marka waa inay jirto ficilku wuxuu xambaarsan qaama markaad tidhaahdo qaama wuu istaagay soo maha qaama wuu istaagay waxaa ku jira istaag iyo zamanku istaagay iyo ciddii istaagtay nisbadu wataamar ciddii waxaan samaysay baa nisbada laga wadaa balaaqiyiinta qaar ka mida marka waxay leeyihiin nisbaa ku jirta ficilka oo dheer masterka iyo zamanka ayib adiga mid la mid la yidhaahda ama qabo ama balaaqiyiinta qaarkood warkooda qabee falmasdaru masdarku daakhilun mid galay weye fii macnaahu macnihiisa galay ijmaacan ijmaac ficilka macnihiisa inuu masdar ku jiro waa laysku raacay sooma ama balaaqiyiindhe ama naxwiyiindhe adiga fanafyu nafyigu marka daakhilun mid galay way cala alficli ficilka fannafyu daakhilun cala alficli addaakhil mid yidhi ha saasa sax fannafyu nafyiga addaakilu ee galay cala alficli ficilka korkiisa ynfi wuxuu anfinayaa almasdara masderka alkaamina ee qarson filficli ficilka dhexdiisa ku qarson ayb fayaulu markaasu wuxuu u noqonaya fayaulu wuxuu ku dhammaanaya marka ilaa macna nakirati nakira macnaheed oo fii siyaaqi nafyi nafyi siyaaqiisa gashay nafyi ka hormaray wey manaa ayb so marka waxay noqonaysaa markaad tidhahdo maalan laa waxay noqonaysaa adoo yidhi kale laa kla soo ma laa akaltu waxay ka dhigantahay adoo yidhi oo kale laa akla leanna waxa weye akaltu baa waxaa ku jira masdar ah aklun soo ma guduhu ku jira ficil gudihiisu ku jira macnihii mastarkee meesha ku jirtay bay laa ka hormartay mastarkuna waa nakiro saasa waxaa ku imaanaysaa alficlu fi siyaaqi nafyi yufiid lcumuum saasay ku imaanaysa wa min alcajiibi waxaa ka mid a waxyaalaha la yaab kale ana abaa xaniifata raximahu llahu tacala abu xaniifa yuwaafiqu wuxuu waafaqayaa aljumhuura jumhuurta wuxuu ku waafaqsan yahay cala ana alficla ficilku fii siyaaqi nafyi oo nafyi ka horeeyo in ukida haddii la adkeeyo bimasdarin masdar lagu adkeeyo naxwa miaalku waxa weeye laa sharibtu shurban maalan tusaale ahaane afaada inuu faaideynayo alcumuuma cumuum inuu faaideynayo abu xaniifa wuxuu yidhi ficilku markii nafyi ka horeeyo mar buu siiqalcumuum ka mid yahay oo uu faa'iideynayaa bisiiqatihi cumuum faa'ideynaya waa goorma waa markii la daba dhigo masdar mu'akid ah oo la yidhaahdo laa akaltu aklan laa darabtu darban laa kharajtu khuruujan haddii master la daba dhigoo lagu ta'kiidiyo marka wuxuu leeyahay yufiid اlcumuum min siiq اlcumuum buu ka mid master lagu ta'kiidinina marka cumuumku wuxuu ku imaanayaa can ariiqi altizaam saas way manaa wmin ajiib waxaa ka mid a ah ana aba xaniifta raximah اllahu tacala yuwaafiqu wuxuu waafaqsanyay aljumhuura wuxuu ku waafaqsanyay cala ana alficla fii siyaaqi اnafyi in naxw laa sharibtu shurban maala tusaale ahaane afaada alcumuuma cumuum buu faa'idaynaya maca anahu iyadoo ay jirto cajabtu xaggey ku jirtaa maca anahu laa yuwaafiqu maca anahu iyadoo haddana ay jirto laa yuwaafiqu inuusan ku waafaqsanayn jumhuurta calaa ifaadati nakirati nakirada faa'iidaynteeda oo fii siyaaqi nafyi ku timid lilcumuumi cumuum inayna faa'iidaynayn inay cumuum faa'iidaynayso inuusan ku waafaqsanayn bimacnaa waxa weeye cajabtu waxay ku jirtaa nakira fi siyaaqi nafyi tufiid lcumuum jumhuurtaa qabtay abu xaniifa ma qabo sooma annakira fi siyaq nafyi tufiid lcumuum waxaa qaba jumhuurta abu xaniifa ma qabo waxaa ka dhalanaysa inuu yidhaahdo ficilku laftiisu xataa haddii master lagu akido cumuum ma faa'iidaynayo sidaasaa mudarid noqon lahayd inuu ku socdo laakiin waxaa cajiib noqday nakira fii siyaaqi nafyina cumuum ma faa'iidayso ficilka markii lagu akido masdarna cumuum buu faa'iidaynaya waa cajiib buu leeyahy lianna nakirada kaga awlaysan annakira fii siyaaqi nafyi ayaa kaga awlaysan inay cumuum faa'iidayso ficilka masdarka lagu akiday soo maa labadooda kee ku awlaysan nakira fii siyaaqi nafyi tii ku awlaysnaydna wuu u diiday midii lagaga awleysnaayo ficilka masterka lagu akidayna wuxuu yidhi cumuum buu faa'iidaynayaa hada min alcajiib bule sheekh saas way macanaa ma fahanteen waqad jaa-ad waxaa timid bula aayaatun aayado ukharo oo kale intaasi waxa weeye wuxuu galay laa yukallimuhum allah cumuum bay faa'iidaynaysaa nakira fii siyaaqi nafyi waay waxaan u jeedaa ficlun fii siyaaqi nafyi waay sidee buu ku faa'iideynayaa see laysugu khilaafay buu warkeeda inoo galay laakiin maqsuudkiibu hadda uu noqdayo yani wax weeyaan ilaahay gaalada la hadli maayo maalinta qiyaamada aayadaha macno ahaan daahirkoodu la doonayo in layswaafajiyo kuwee waayo way inoo maqnaayen soo maa waqad jaad waxaa timid aayatun aayado uqaru oo kale oo tadullu kutusaysa calaa ana allaha alla yukalimu inuu la hadlayo alkufaara gaalida yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ka qowlihi tacaala rabbana ahrijna minha fain cudna faina aalimuun waxay dhahayaan rabbanaa rabbigano ahrijna naga saar minha xaggeeda naarta fain cudnaa haddaanu ku noqonno fainaa anaga aalimuuna kuwa aalimiin qaala alla wuxuu yidhi ihsauu fiiha walaa tukalimuun ikhsa'uu ku dulooba ama ku fogaada fiiha dhexdeeda walaa tukalimuuna hana ilaa hadlina hadalka ayaa loo jeedinaya ikhsa'uu fiiha gaaladii baa loo jeedinaya somaali yacni waa hadal ilaahay uu gaalada ku leeyahay marka gaaladii oo naarta ku jira oo ilaahay la hadlay baa ka muuqata xaggana maxaan soo marnay laa yukalimuhum allahu ilahay la hadli maayo waljawaabu jawaab can hada kaanka laga jawaabo bimrayni laba arimood bay ahaatay alwalu midka hore waxa weye laba sibaa lagu jamcin karaa mid hore waxa weye wahuwa alxaqu isagaana xaqe isagaana saxe labadooda kan horaa saxehe wax weeyaan ana alkalaama kalaamka alladii kalaamkaasoo nafa allahu alla uu diiday oo uu la hadli maayo uu yidhi annahu isagu yukalimuhum inuu la hadlayo bihi isaga inuu kula hadlayo hadalka uu anfiyo uu diiday waxa weeye huwa alkalaamu waa hadal alladii hadalkaasoo fiihi dhexisa khayrun khayr ku sugan yahay waxa la yidhi lagula hadli maayo waa hadal naxariis iyo khayr ku sugan yahay hadal khayreed ama wanaag ama waxay ka faa'iidaan lagula hadli maayo kaa way midka la anfiyey marka ayb ana alkalaama aladii kaasoo nafa allahu alla uu diiday anahu isagu yukalimuhum inuu la hadlayo bihi isaga hadalkaa kula hadlayo iyaga inuu kula hadlayo kaasi wax weeye canaanta wtaqriicu garaacis madaxka garaacista qalbiga qulubta in laga garaaco wlihaanatu ihaanaysi in la ihaanaysto la dulaysto fa kalaamullaahi ilaahay hadalkiisa lahum iyagu la hadlo bihi kaa uu kula hadlaaya min jinsi cadaabihi cadaabidiisa nooc ka mida lahum iyagu uu saas way macnaha yacni hadalka lagula hadlayaay ee marna canaan ah marna taqriica oo quluubtooda la garaacaya marna ihaanadoo la ihaanaysanaya hadallada noocaasa ya ee ilaahay sidaa ula hadlayahay waa nooc cadaabkii ka ee ma aha hadal naxariiseed maaha hadal khayrana maaha adiga warka murtihiis waxa weeye aayad aayaadka anfiyana waxay anfinayaan hadal khayreed kuwa sugayna waxay sugayaan waa hadal kamida mida cadaabka ka ama ha noqdo ihaano ama ha noqdo canaan ama ha noqdo quluubtoodo la garaaco haakada saas w man waama atawbiikhu wاltaqriic wاlihaana fakalaamllahi ilahay hadalkiisa lahum iyagu ula hadlayo bihi isaga fakalaamllahi ala hadalkiisa lahum iyaga ula hadlayo bihi uu kaa kula hadlayo tawbiiq iyo taqriici ihaanada uu kula hadlayo min jinsi cadaabihi cadaabidiisa nooc ka mida lahum iyaga uu cadaabaya walam yaqsid mana uusan ula qastin binafyi nafyiga fii qowlihi ku sugan walaa yukalimuhum walaa yukallimuhum allaahu nafyiga ku jira qasadku ma aha hadalkaa tawbiikh iyo taqriica ah laguma anfinayo halkaa loolama jeedo kaa looma jeedee hadalka khayrkiiyo naxariista ah ayaa la anfinayaa wey athaani jawaabta labaad iyo wejiga labaadee lagaga jawaabi karo wuxuu yidhi annahu alle laa yukallimuhum la hadli maayo gaalada aslan walaa hada khayr midna kula hadli maayo ayb oo aayadda see dhahaysaan marka wainamaa tukalimhum waxaa la hadlaysa gaaladani waxa weeye almalaaikatu malaaigta waa biidnihi ilaahay idankiisay kula hadlayaan wa amrihi amarkiisa al iyaga toos ula hadli maaye malaaigtaa la hadlaysa oo hadalka ilaahay u gudbinaysa markuu leeya ikhsauu fiiha walaa tukalimuun malaaigtaa loo sii mariye ilaahay toos iyaga ulama hadlin sidaa haddii la yidhahdo marka ilaaqiisu ahaanaya laakiin waxa weeyaan siduu sheekhuba tilmaamay waa ra'yi daciif ah muxuu ku yahay limaada daciif rabbanaa akhrijnaa minha fi sax laakiin maxaa kaa hore loo xoojiyey kana loo daciifi liannahu yukhaalifu daahir alqur'aan sooma lannahu yukhaalifu aahir quraan daahirka qur-aanka maxaa ka muuqda qaala yaa dhahaya allah ikhsa'uu fiiha marka daahirka qur-aanka waxaa ka muuqda inuu alle la hadlay iyaga ayb haddaad tidhahdo marka daahirkan waa macnahan looma jeede waa in laga sarfiyo daahirka laabudda min daliil wax daliil oo sarfiga kutusayna ma jiro saas daraaddeed yabqa calaa daahirihi sidaasaa rayigan dambe marka daciif ku noqdi lanna tawiil baa ku jira tawiilkuna laabudda lahu min daliil adaa bilahi towfiiq ah.